رفع الله تعالى عنه غضبه مقtو ilah korya lahaa dhintaa waay waaa dagaalhaas ayaa la hadl akrihaayo ubaran twxiidka oo sanadka aan lehino laa ilaha il الlah waxdahu laa shariika lahu dul waxay leeyihin kanta wakti inta la dugto yani al akrista hoos a hoos loo akriyo iyo dul waxay leeyihin saddex wakti waaye yani duhur maqribka iyo cishaha iyo subaha dul casirka ay ku daraayaan ala kuli xaal markaas waxaa jira riwaaya xadiid yimid oo la yiraa yani yani allahuma ajirna min annaar unka aniga odolgo allahuma suuxi iyo magribki aniga allahuma ajirna min annaar riwaaya kutimid allahuma ajirna min annaar waajir waalidina min annaar allahuma ajirna min annaar waajirlamay maxaa laleeyahay waajir waalidina min annaar وجاء النبي المختار وادخلنا الجنة مع الأبرار بفضلك وكرمك يا عزيز يا غفار اللهم إنا نعوذ من الفتن ما ظهر منها وبطن في الحضور الله نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه في الأرض ولا في السماء انت والله ورسوله العليم صلاة بعد جيدي وحل آخر حديث هنيت وعيالها بني آدم كأولو أجيب اختيارك لا أجيبه قل هرية وآية بعد كل صلاة منكم حسيت عيش ولا أجيبها ما يكفيني حسيت عيش حديثها كهنيت ولا أجيبها انت كلها قيل لها اللهم أجرنا من النار شيء إيماني مسؤولين مسؤول شيء إليها جرى عن مخلني يعني ديري الماء وحق سوى شيء ما oo ala arko ala arko ninkan waa wen yahay dul sheegaa jira oo kale ninka sheegay allahuma ajirnaa min nar allahuma ajirnii ma yiraaho ajirna allahuma ajirnaa ajirnaa asliya waajir waa la jirnaa toba ay ajra mayka keenin maalmaa allahuma ajirnaa min nar xadiis yani imaadona jamaacada marki yani oo la duceehay duceysiisa in jamaaca jamc ducodal jamciya al rawaa jamc duceysa rawaa inta waa maxaana heli alilmacmuum ninka macmuumkane waxaa usugnaaday waxaa loo suneeya usugane oo waafaqay imaamka ayskala biducaay wanaxwi duco wasaa kali naqda mogtahay inaad duca isku shuglo iyo wixii lamid ah maxaa yeelay halahaas asaaba uma yusalimu wasalaamasaha walow iktasara hadduu gaabto imaam imaamkiisi calaa tasliimatin hal taslaamati imaamka soo gaabsado usi waxaa sallama waxaa tasliimsaha سلام لقتها تنتاني والله ادري اعلم عالم اه بسم الله الرحمن باب باب شروط باب شروط الصلاة خمسة معرفة الوقت والاستقبال وستر العورة وآخاته وعورة الرجل ما بين السفة وركبته وكذا halas masbatay wayantailaa inuu ufuraa sunaa linaftisaada sunada ajredi inaa oo maydku dugsi kordhigaa meha kaleete meel kale inaa suna kudugta ala suneeya ama fardiga maydku dugta mawdic fardi askaguuraa min mawdici fardi wakaguuraa ilaa makaan kale askaguuraa fa waregsaha meas waregsaha maxaa loo yani loo yeelaa taasi yani meelyaalka iskasuu sujuuda inay bataan maxaa yeelay dhulkaas bay kusujuudo kasto meel kasta kusujuudo yawma alqiyaama wa umarata ciisa wain tanaala bisalaati min maxali ilaa ahra marka ashmal aalahay waafdaluhu ka uu badan intiqaalka guurida oo sunada loo guuraayo oo la wareegaayo waxaa u fadli badan ilaa beytihi asu sunaysto ilaa salaa maxaa yeelay beytkani xadiid kalaa ku yimid macruuf waaye سيدنا أسر عليه الصلاة والسلام صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته أو فرض بدن إلا المكتوبة فرض ما هنا صلاة فرض ما هنا وأي فرض هين من في في ناس ذكر أو فرض بدن رواه الشيخان مثل هذا هذا مثل المدينة هذا مثل الأساء هذا ما في السنة لها من salaatkum sujuudkum walaa tatakaduuha nasiib ooyala salaadihi qayb kasiiya minki minki qubuura kalaata dhigna maxaa yeeli minka ilaahay uxusaayo oo minka ilaahay uxusaayo waa la ogyahay walbaytadi ilahay kuwaasi waxay kala mid yihiin minka ilaahay uxusaayo xayi waaye mitl xayi waaye minka ilaahay uxusayo mitl mayt waaye naafiladi oo magaciisi yawm ljimca ayaa la reebay laga soo reebay jumcada sunadeedii yani ukuurka la shumiyey inuu jarmaad iyo dhawaafkii lamadii ragcadood iyo lamadi yani ragcateel exraamka intaan saasa walaasala hadday dugtaan waraa'ahum imaamka gadaashooda jamaacda sinsaa ay ku dugtaan makafu jamaacda waa nagaadayaan ma'muumiinta oo ragga ah waa nagaadayaan maod xataa yaan sarixna laafa intay ku gudoomaan almusalaa dalha intay ku gudoomaan salaadii salaatihii anyartarifa waa yani waxaa yani loo sunalo waay sunna waxaa la suneeyaa an yartarifa inuu gadoomo imaamkii bijihati xaajati xaajayid inay jirto xaajayid ay jirto inuu gadoomo haddii dukaankiisi sheeki meel kamraad haddii meel oo maqul haysto meeyaa xaajid ujiro ala suneeya gadoomo midigka loo fiirahay salaad inaa midig aska baxo ala wailaa hadii xaaja ay haynin fadoonin lo agodoomo watanqadi lquslatu qusladii xerkaas xerkadii waa go-eysaa tanqadii waa godaa lagudoosa xerasig bisalaami imaami imaam salaam waktigiisa go-eysa tasliimada salaam waktiga hor ay go-eysa maxaa yeelay salaad waa ka mamuumka haday salaam waktade oo imaamka kahor soo yani ilaanaysa mubaaraka salaam waktado aqaadisa waa burgeysaa la xariyo waxba dhihi maayo laakin sunada lamada kale inaas makisabaho ina ala sameeyaa saas falilmacmuum waaa son loo suneeyaa anstela biducaan iyonaxdi uma yusalim wasalaamasa walow fasara haduu gaabso imaamhu imaamkiisi calaa tasliimatin hal salaam akti salama kulkeen lamagola salaam salaam wallahu adi aclamu ku caalim eh subxaan allah raxmaan raxiim mamayaagi waxaa suuri radi allahu tacaala canhu ardaah baabun haadakani baabun waaye sujada loo qadar shuruudu salaada masjidka kala waaye shuruudu salaati salaada shuruudoodii sabdatun kan waaye macrifatu lwakti waktiyo oo la ogaado waaye iyo wastiqbaal qiblada oo la qaabilo waaye wabistiqbaalu khudwad ayaa qaabida waay macrifat lwakti macnaa macrifat dukuul wakti waktiga walagiisii la aqaanooda waay hadii waktiga walgiis la aqaanin araada an taxmiyso jirto waktiga walagiisii la aqaanaado waaye selu aqaanaha elmiyalasoo waxaa lu aqaanaha saanta ilisi doosii soaale xasasii dilisi amida ziyaado maqorkii oraxda kabalkeedi kaamil asdhaho ku jirti yani abti soo baxo intaasa soo sheegay alxamdulilah hadda imaam yani ibn xajar saas kuli hadda xoog siiyeen waxay ijmaac lficri ku dhacay ala xoog siiyi waxa waaye muwaadidka waxay madoohayaan dadka waxa bay leelihaysa salaadaad dhan a ah ku xiran haddii adaysan adim aa kuliyan ba wad kasa baxay kartaa hoos baa taqaanaa si usuulisi cilmigaas ku xiran yahay abdigaas leeha ah, yani haloo kubudcsiyaal ogaadaal rabaa cmar bin cabdilcaziz markii oo lasii diiyo hawjayda xooryeeda xaafadkii waxaasi amalkiisi asriyaawi yani in laga maarmi karin mawaaqiifta salaad mawaaqiifta muhiim waaye waxalasooxeegi waaye kadasigeeya fuqahada yani adinxamal waayo fuqahada fiiri shukulkoodii hadii masala badeec lasoo ceebeeyo ceebkaasay sakiha ceeb hadii lasoo cadeeyo xukmiha qaadiga laga xukmo laakin ninka ogaahay waa waayo da masarka aaliyada baksadaan uleydaan masigabaan waa ceebaysantaa qaadiga ceebaysantaas keliya mubadigayo asigaa dadka galacsan adiga wan ifris waa leedahay xoonka waayo ee badaairhu waayo inasoo ah hada iiga yiraahiin dacmujarta waa jira xeebaa xoogaa galiidan waa boqontahay waa madowdahay waa aleesan dartan yani biyo gaar waayo hadisoo yiraahin qaadi waxaan ku soo markaas laakin wadiifadiisa xoogaa sida wadiifata dacmujar waayo kana wadiifa salafiyiinta waayo salafiyiinta ugu badan uquba waayo markaas yani waajib waayo shuquul wakti la ogaada waktiga galadiisa waajib waayo iyo waxawaaye hmm. waaye alistiqbaalu silamaad waxa waaye istiqbaal qiblada oo la qaabilo sidaas waaye عورة الرجل ما بين سرته وركبته وغير الأمة في الأصح والحرة ما سوى الوجه والكفين إنسان كل وشرده ما منع إدراك يوم البشرة كان وقلال مرka waxa waaye baabkan waxaa sihay waxaas baabka atu baab yahay manaa yuri baabu shuruud salaad salaada shuruudeedii aas u baab yahay salaada shuruudeedii aas yahay shuruud salaati fi mawaanicneedi fi mawaanicdeedi salaada shuruudeedi si salaada wuxuu hoogayo markii layiri kitaabu salaad wuxuu yiri ashyaa kasiira waxyaala badan aan agalaaya ay kumisatay kitaabu salaad mar waxaa laga hadlaa dabkawadailihina waxaa laga waramaa waktiyaalaha salaada waktigeeda ah marna waxaa laga hadlaa shanta wakti salaadii oo xaaraam ah, aan banaanayn aan duka karin shanta wakti salaadaha aan la duka karin oo shanta wakti dhexdooda aan la karin waxaa laga soo waramaa mar waxaa laga waramaa kalbi salaadkoodi marna waxaa laga waramaa shantii salaadood oo sukujoodi aan banaaneen ala laga soo maraysa insha allah inta salaadood oo duka karin salaadii mutlaqad aheed waaye oo sabab aan lahayn aan duka karin meelahoodana way mahayaan aan banaaneen kanta waa tadxadiis alla duka banaan hadda waxaan soo ogaanay ayaankii akrinadii waa la ogaaday gooni waaye gooni ahaan ala ogaada ayaanka ee akrinka agooni ahaan lasoo ogaadi istiqbaal qibla <clears throat> qiblada oo laqaabilin waa ogaani halkoo sheeg waxaan ogaana hadda arkaan hadda waxaan ogaani haddana arkaan inay leedahay waa soo ogaani salaada abcaad inay leedahay waa soo ogaani hay-aad inay leedahay waa soo ogaani waa soo maqli kulli waxaa laga hoysha gobordhiga waxaan usuu dahinaa yani cilmiga horta waxa waaye awalkiisa wa isku xirina la hadii la ogaanin amacna yeelahaayo horaan soo galnay kulli waa soo galnay haddana insha allah waa wadiinaa waxaan kasoo ogaanay intaas kula abcaad salaada abcaadkeedi eh. iyo arkaanteedi iyo magaciisa iyo hay-aadkeedi baabu sifat sala halka shee baabu sifat salaati soo mar qalbiga ala geliyo cilmi le weyn waxka waxtaraamale yani soo shoob ugur culow gurigaala dhisto yani shee laiskaraba bini aadamka ubaahan yahay waaye laakin waxa ciziga loo helaayo oo sharafta loo helaayo cilmi waaya khaasa cilmi fiqiga لما اعتز ذو علم بعز ذو علمنا بعز اسكو عزو وعلم وحسكو عزو فعلم الفقه اولى باعتزاز علم الفقه فقه علمي اولى باعتزاز وحلو عزو وصير هدي ادو علم الفقه ليدي علم الفقه ابلهان ما يستنجلادي كو اذا هريسا هدي ادو اغاني سو استنجلادي ما علم الفقه اغاني اسنجل ما يغانا لها فصعبهم اهاني laakin meeaan maaa istinja baaqla loo diyay roob la istinjaayo si waxyaabhiisa oo dhahaalo qaadayo sirka dhaqaalaha si istibra loo soo bahaayo axkaamta kuso ogaayo facilmi fiqi hoolaa bictizaazin wax oo sharaf lagu gaaro cilmi fiqi a ah weyn wax kale sharaf loo male xayawaankaas lamid tahay waa la cunaan waa la cadaa adduunka kii uxuntooda sharmuutada zaanilooda guryahlagu fiican usahaastaa usaahaastaa baaburka ufiican usahataa wataa ayatan caalam jaamad atabtu ku ah sheekh suufiyaalku waxay yihiin atabtu cala dunya liscati jaahil adduunkan dagaalaysa lisaal lmaqaalas sheega lisaal lcaal adduunkan dagaali maxaa il yeeshay كتبت على الدنيا لرفعة جاهل وهي كتبت على الدنيا لرفعة جاهل رفعة جاهل iyo waxaan ku dagaala saas waay t hudul cudra ay tiraysa waay t hudul hudulcilmi huduljahl abnaai idaaka rafactom dadka oo jahli usaaxibka ilmihii waaye taa daraadeed yani kor u yeelay hudulcilmi abnaa lidarati اlukraa dadka cilmiga ilaahay siiyina abnaa waxaa ilmi u yihiin lidarati hariifadeyi dangaladeyi oo aakhara ahayd dangala marka hariifan hariifadeyi aakhara taa daraadeed ika hoosa bacdi cilmi waa wax kasta lagu gaara cilmi agu dadaalo yani ala akristo fikiga ala soo akristo marki fikiga akrisatid qur-aanka aslakii waaye fikiga asalkii waxa waaye qur-aanka iyo xadiis usiga farac waaye usiga farac waaye run ahaan farac waaye maxaas farac u yahay qur-aanka iyo xadiiska farac u yahay ijmaaci iyo qiyaaskiya asal u ah marka ninka markiis akristo fiqi aad asuqaso asugaha culimada sixnaanka waxay usoo baxsadeen si xadiiska waxay usoo baxsadeen markaas xadiis akraaniska la soo baxsaday markasaa maxaa yeelay usugaha xadiiski iyo qur-aanki naaska mansuuqa leeyihin mid mad mufasar leeyihin lakin fiqisoo akrista ayaa kii naasik ahay kii mansuuq ahay maxaa culimada amaana ilaahay korkooda saaray amanaa ullahi fi ardi waaye yani dadka ilaahay ardada ku amini waaye waxa waaye waaan ilaahay sheegi ma sheegi karaan madaxooda ama kahandisayaan maala sheega o magala handis maaha kulli waxay kusalaysan yihiin axaadiis iyo aayaadkay kusalaysan fiqiga ala barto halu dadaalo kabacd cilmiga kala kan kala baraha inta waaya inta waaya marka maxaa liyaa hadda iqtisaal urfi hadda waxaan galaynaa shuruudu salaadaan galaynaa mawaanic salaadaan galaynaa bisalaada waxii burihaayaa maaan ka galaynaa shuruudu salaad salaada kuuheegaay mawanic salaa salaada kuyani reewaay iyo kuwa burihaay oo saas intaa dhan yani isku waay isla hal ay yihiin isla hal le waay salaad mawaanic salaad mubtilaat salaa isla hal waay hal waay markiidi laakin markiidi hil mubtilaat salaad marka laleeyahay maxaa waay shuruudaa la waay ama se arkaanaa la waay ama se salaada dhexdeeda wax isku cuni ama salaada dhexdeeda foorani waa ama salaadii dhexdeeda isku socday salaad ku jiro ha iska socd iska socd dhammaantoodii kuwaas waxaa isla haddii si kala aan fiirino waa isleeyihiin mubdalaadka ee mufsidaad haw mubdalaat salaad mufsidaat salaad waa isleeyihiin kaan ufiirino marka markii mawaanic salaad la yidhaaha mawaanic salaad waxaa la yidhaha salaada nafteeda kif anfi o anfihaad saada magaceedii magaceedkii kabaabi ahay anfihaad waxaa waaye hadalkii oo salaada hayad ku hadashay mawaanic waaye socodkii salaada hayad ku socotay mitaalkan igamamada waxa waaye mawaanic waaye mawaanica laleeyahaa hadii salaada hayad ku cuntid waxaa la mawaanic salaada wixii lu warami xaggi lu hadla mawaanic salaada waaye shuruud salaad marka laleeyahayo waxyaalaha waxa waaye shuruud salaad salaada yani waxyaabaha ay ubaahan in lalimaado inta salaada la gelin waxyaabaha oo loo baahan yahay suruudu salaada ilaaha salaada waxay loo baahan yahay suruudu salaada ilaaha salaada dhexdeeda loo baahan yahay ama khaarij salaad haddana waxaa ka laazimaa salaada ilaa salaada lagaba w kuja lagaa rabo waay ilaa salaada laga dhameeyo waxay lagaa rabo salaada lilah shuruudeeda lilah waaa shuruud rukniga aaa lairaa ah. wixii oo salaada daakilkeedii gudaheedii uu soo bixaayo salaada daakilkeedii wixii uu soo bixaayo taas waaye shurud salaada daakil baa rukni waaye rukni waxa waaye rukni waxaa la yihaahaa salaada gudaheedii wixii loo soo bixaayo la yihaahaa salaada gudaheedii wixii loo soo bixaayo ruknigaa la yihaahaa faataxdii waaye yani yani tawdiirka ixraamkii waaye faatixadii waaye rukuucii waaye ictidaalkii waaye sujuudkii waaye waa marteen ragni kaasaa laa intaas suguswaysayteeni lama sujuud waaye waas waxaa la ihaahaa salaada gudadeedii waxa loo soo bahaayo waxaa la ihaahaa arkaan salaada la ihaahaa salaada rugniyaa la ihaahaa shuruudna waxa waaye waxay salaada khaarijkeedi u soo bahaayo salaada khaarijkeedii waxaa lasoo soo bahaayo taasaa la ihaahaa maxaa waay salaada fariskeeda maskarawaa maaa bahaaradiya horeysaa bahaara shardi waaya ini magaciisii ani hormar yaha bahaaradii istiqbaalu qablahii satru lcawrihii makaankii dheer ahaado bahaaradi isku arkigata bahaaratu lbadani wasoobi walmakaani oo iyo yani satru lcawrihii hadi sagaal laakin sheeka sheeka imaam nawowi mahan shanas ku sheegi sagaal islama tahaynan شeekh <coughs> zakr اansari kama maaska keenaa xaadil kabiirka ma awardi kama an aska dhigaa iska baxaa xadiiska waa xadiiska waa keen imaam nawawi waa gaari shan aska orinay mana imaadona sagaal ay gaaraysaa sheekh zakr اansari waxaa isku suugaas ku koobay sagaal waa isku sheegay rooba rooba roobaas harciisa rooba asna madaabir asna madaabir isku sheegay yani fadlxa iskale yani ibnmqriga leh asku sheegay sharaxa weyn oo isla maqaalimeeda askusoo sheegay an iyo tana maatadhigi maagood ninkaala hasada taman marka haddaa ugi maxaa liyiraa ugi maxaa lihi waxa waaye waxaa liyihahaa maa yalzamu min cadamihi lcadamu wayalzamu min wujuudi wujuud an suaal rugn rugn waaa liahaa ما يلزم من عدم العدم ومن وجود الوجود عدمka waxa waay hadii adiga rugni hadii la waayo rugni hadii la waayo waxaa kalaazima hadii us la waayo salaada in la waayo alla salaadana inay jirin hadii rugni la waayo salaadan in la waayo aa kalaazima idan ibr ay tahay aa kalaazima macna waay ma yalzamu min cadami lcadamu maya run oo rugn cadama yalzam min cadam ilaa cadama waanadantaha waxi oo waayidiisii hadii la waayo oo kalaazimaayo waayid ay kalaazimiyo manaa rugn hadii la waayo salaada waa la waayo hadii adiga oo faatixa dhahrinin oo qiyaama ad la imaanin niya ad la imaanin takbir al imaanin salaad majartaa waa la waayo yalzamu min cadami cadamu waay awaayidiis awaayideedii salaada waayideedii oo kulaazimaayo taa waay manaa rukniga waxa waaye in waayo salaadna ma jirto salaadna ma jirto salaad ku jirto ma jiro maana ka waay maxaa yeelay salaadii aa la waayo markaas rukniga wujuudkiisay ku xiran tahay wujuudkiina kaan la waayo haddii us rukni la helo salaadii waa la helay hadii rukni la helo yani rukni markaas heshi ah, salaada la helay ay jirtaa mana salaadii ajiraysaa maxaa hadii rukni la helo salaadiina waa la heli hadii rukni la helo faatiha la akriyi yani niyo la keeni sabilka ixraam la keeni salaad waa la heli rukuucii sujuudkii qiyamkii اعtidaalkii markii la helo salaadna waa la heli maa yalzam min wujuudihi manaa helidiisa waxaa iska laazimaayo alwujuud maa yalzam min wujuudihi waxyaalaha iska laazimaaya helidiisa oo wujuudka iskalaazimayo salaata macnaha waxawaaye hadii rukni la hela la helay inta washardu namnawayaawataa washardu maxaa la yidhaahaa shardi waxaa la yidhaha maa yalzamu waxa iskalaazimayo min cadami ilcadamu hadii shardi la waayo yani salaad la waayo yaa kalaazimaysaa waxyaalkii mashruurka looda ooda shardi in la waayo yaa kalaazimaysaa macnaha hadii shardi la waayo salaad waa la waaye mana shaki hadii la waayo maxaa la kalaazimaa salaadii ragcadaha kalaada waay macnaha salaadii waa la waayey macnaha waxa waaye dahaara hadii la waayo shardigaas ku jira shardi waa waaye dahaaradii waaye khaarij salaad waaye dahaaradii yani oo magaciisii iyo istiqbaal lqiblahii satrulcawrahii intaas kulli ma oo macrifat dukuul waktigii hadii daadda balaadiis waaye shuruud muhima dukuul wakti hadii la اختها تسقلي صار وصير شرطي عهاي يلزم من عدم العدم معناها هذه ولا لا او او الشرط ولا واي صلاة ولا واي معناها هو ثم خبتي صلاة مفوجة والفرادة الرواية ملحلين صار ملحلين هذه يعني وح ما خبتي استغفر لما قاتل صلاة ما جرته قال لا لا هذه العدم واسخة فقوة فقوة فقوة فقوة فقوة فقوة فقوة فقوة فقوة فقوة فقوة فقوة hadii isku ogaani shuruudkan istigaarumlen hiraama kasaar manaa hmm, min cadamiy axkamuun walaa yazam wujuud lwujuud fakalkaa wujuud camdi lagni waxaas ahaad lazam wujuud lwujuud famin cadam lcadam waa saa kan waxaa lazim min cadam lcadamo laakin laazim wujuud lwujuud wujuudkeedi yani helitaanka laazimaayo masalan raysaad qaadati madukanin ah, salaad maashi malheli qabla bijeedkati ada xelanaysaa hadi magelinka hadi maagkagoda salaad laga heli helitaankiisi helitaankii salaada lama helay hadan ina basman wujuudka waaa lagaa helitaankiiba mar hadi salaada shuruudi la helo shuruudi maxay ahayd iiqaad waas ahaa yani istiqraab qabligi waasaas tabcowrni macrif dukuul wakti wakti ganisoo ogaad hadda ma tukani waa ogaati ogaatida waa keenki ma tukani masalaadii mashadi wahaata تكني وأولادي أولادي وقتانتي ما تكني مثلا دي مشهد وعاسا مشهد وعاسا بهارا هو يتخاذتي وتكلم مثلا سؤال مجرم لا يلزم من وجود الوجود الهواء كل ما له جرى انت واحد hadii la waayo yalzamhu aduna aduna hadii la helo waa shuruud badili hadii oo maaha waa kamal salaad man heli shuruud la waayo salaada man heli idan hadii la helo shuruud la helo salaada ma helin shuruudii waxaa ku heli marka salaadii subidkeed hadii adi shuruudii toosisid salaad salaadrud waa oo tagti sujuud kala timid rubaal qablaan timid rukuul waqti ogaati asaqoogaaad timid maxaa dhiman arkaan salaadii suufiskeeda waay salaadii salaadii suufiskeedi samaynteedii salaadii samaynteedii arkaan waay arkaanteeda sameey waay haddii intaas is qaadsid oo arkaantii ad samaysid maxaa ahay yani toobki joogii iswaqsati qabla waqaabisi takbiirta ixraamka timaadid waa samayntii salaada xukuskaagi mana samaynteedi waay asaasi sameeyo walaaziman yani maka laazimayo adama lidaati daati iisi adam uma laazimayo wujud shardi maka laazimayo laaziman wujud maka laazimayo daatadeydi shayga sidii oo yani laazim oo laazim oo ahaado wujuudka ahaan kuma laazim wujuudkaas jooga hadii shayga aw joogo maka laazimaayo waxaa ku hori markaasi marki waa shuruudii waa jirta arkaanti waa ku horti shuruudii waa lahaaya waa la heli saas hadii maanic liraa maanic maxaa liraa waxaa liraa maanic maazama min wujuudihi min wujuudihi alcadamu jiritaankiisii ah, cadil kalaazima hadii maanic la suubiyo salaad dhexdeedii oo maanic lagu helo cadam aa kalaazima no ma yalzim min juudi lcadamu jiritaankiisii waxaa ka laazimaa salaadii inay oor noqoto hadii maanic yimaado yani salaada majhuus haddana salaadi maxaa waaye salaadaa lagu hadli maanica la yidhaha salaadii ma jirto salaadasirti akranta halo salaadasirti cabsi hado salaada afiirkisi yani socodki maanici kuwaa maxaa ka marka inay cadam noqoto salaadii oor oo baxdo n diintaas وujud اlmاn waxaa kalaazima adab الsalaata a kalaazima salaadii in la aado socodki waay akl hel waaye amdi la heli waaye socodkaas adam laakin hadii iid la waayo adiga ma cunin ma soconin yartaan kalaazimaayo adiga manka sudasaan malmaam waaa ku wada markaas